بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة النبات dhirtii sakadeedii ayuu baab yahay annabaat marka la yidhi laba shay baa soo hosgelaya ashajar waannajm yani laba u qaybsamaa oo shajarkii iyo najmigii buu u qaybsamaa shajarku waxa weeye maa lahu saaq geed kasta oo jirid leh najmiguna waa wixii aan jirid lahayn markuu ilahi qur'anku yihi wاnnajmu wاshajaru yasjudaan wاnnajmu geedgaabkii iyo washajaru geedkiiba yasjudaan ilaahay bay u sujuudayaan waxaa asal u ah zakaatu nabaat qowlka ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala waaatuu xaqahu yowma xasaadihi waaatuu waxaad bixisaan xaqahu waxaa idinka soo go'aya beerta xaqiisa bixiya yowma xasaadihi maalinta la goynayo mu'alifku baabkan wuxuu kaga hadli doonaa shan arrimood ayuu kaga hadli doonaa arrinka koobaad maa tajibu fiihi zakaatu الnabaat yani waxay ku waajibaysa zakada nabaadka maxay ka waajibtaa maxay ka waajibtaa ka waa arrinka koobaad arrinka labaadna waxa weeya nisaabka zakaatu الnabaat sakakoyska zakaatu الnabaadka arrinka saddexaadna waxaa weeye maa yukhraju min zakaati الnabaat waxa laga bixinayo zakada dhirta ama qadarka ay ka waajibayso arrinka afraadna waxaa weye waqtu wujuub zakaati الnabaat wakhtiga zakaatu nabaadka ay waajibayso arrinka shanaadna waxaa weeye kharsiga kharsu thamar yani qiyaasidda midhaha iyo qaabka loo qiyaasayo iyo axkaamta ka ratibmaysa wuxuu yidhi takhtasu waxay khaas ku tahay ama gaar ay ku tahay zakaatu nabaadkii bilquuti quudkii bay khaas ku tahay wa huwa quudkaasina min ahimaari midhaha xaggooda waxaa weeye alrutabu rudabtii weeye waalcinabu iyo cinabkii wa min alxabbi firida xaggeedana waxaa weeye alxindatu qabandidii iyo wاshaciiru haadii weeye wاlaruzu bariiskii weeye wاlcadasu iyo misirkii wasaa'iru اlmukhtaati wixii la quudanayey oo idil ikhtiyaaranna loo quudanayay doorasho wa fi lqadiimi qadiim waxaa ku sugan tajib inay ku waajibayso fi zaytuuni zaytuunkii iyo wazacfaraani iyo zacfaraankii walwarsi iyo geedka warsiga loo yaqaano ee zacfaraanka shabbaha waalqurtumi iyo geedka qurtumka la yidhaahdo waa xabu lcusfur firida cusfurka weeyasaan tilmaami doono waalcasali iyo malabkii waaya mualifku wuxuu ku bilaabay inuu caddeeyo arrinkii koowaade ahaa waxa ay ku waajibayso zakaatu nabaat waxay ku waajibtaa buu idhi quud khaas ku tahay quudka waayahay bimacnaa waxaan quud ahayn kama waajibto zakaatu nabaat markii quud luu yidhi waxaa looga jeedaa waxa bini aadamku quuto ee daruuriyaadkii ah ee noloshu la'aantii aysan soconaynin ayaa la quud marka waxaa kaa baxaya khudaartii dhammaanteed waa baxaysa maxaa yeele quud ma ah khudaartu quud ma ah yacni tamaandhadii basashii baradhadii iyo wixii la halmaaba waxaasoo idil sakadu kama waajibayso sidoo kale fawaakihdii kama waajibayso sida cambihii iyo muuskii iyo babaygii iyo wixii la midka ahaa liintii iyo burtuqaalkii iyo waxaasoo idinkama waajibayso quudkunbay ka waajibtaa quudku muxuu yahay haddaba waa la buu yidhi waxna waa firi waxna waa midho waxna waa midho waxna waa firi midhaha waa laba un midho oo idil laba un bay ka waajibtaa nooc waa rudabkii iyo cinabkii rudabkii iyo cinabkii rudabku waxaa weeye midhaha timirta een weli qumaati u bislaanin ee adkaanin ee weli dheecaan leh ayaa rudab la yidhaahdaa waxaa lagu bixin doonaa timir rudab ahaan lagu bixin mahayo cinabkana waan garanaynaa cinabkana cinab ahaan lagu bixin mahaye zabiib baa lagu bixinayaa markuu zabiibo suu mualifku dib ka sheegi doono haddaba midhihii oo idin labadaa unbaa sekadu ka waajibtaa rudabkii iyo cinabkii xagga firidana waxay ka waajibtaa wax alla wixii la quuto oo ikhtiyaaran u quuto ikhtiyaaran u quuto ayaa ay ka waajibaysaa sida sarreenkii qabandidii haadii bariiskii digirtii misirkii gellaydii hadhuurhkii fuulkii iyo wixii kale ee bini aadamku quuto ikhtiyaaran u quuto markuu mualifku leeyahay ikhtiyaaran u quuto wuxuu kaa saarayaa wixii daruuratan bini aadamku uu quuto ilaan qofku markuu baahdo u bahal la cunaa walidaalik bini aadamka wixii ikhtiyaaran u quuto ee raashinkiisa caadiga ah ayuunbay ka waajibaysaa sakadu laakiin kama waajibaysa wixii daruuratan uu quuto ee maaragtay sida caadiga uusan cunin bini aadamku intaaba waxaa ku soo arooray nusuus kala duwan qaarkoodna culammadu nusuusta wixii ku soo arooray ayay markaa uga qiyaas qaateen wuxuu idhi qowlka qadiimka ah ee aqwaashii imaam shaafici ka mid ah wuxuu leeyahay waxay ku waajibtaa saytuunkii sacfaraankii waraskii qurdumkii malabkii zaytuunkay ku waajibtaa oo wuxuu u deliishaday qowlkaa qadiimka ah aar cumar radi allahu tacaala ka soo arooray oo fi zaytuuni alcushru zaytuunkii waxaa ka waajibaya cushur macnaha toban meelood meel ayaa sakadii laga qaadayaa qowlka qadiimka ahna usuushiisa waxaa ka mid ahaa qowl صaxaabiyi in qowlka صaxaabigu yahay xujo walidaalik buu qowlkaa cumar deliishaday yacni zaytuunka kuma soo aroorin wax nas ah kuma soo aroorin laakiin qowlkaa cumar radi allahu tacaala ama aarkaa laga wariyey ayaa ku soo arooray qowlkaasuuna ictimaaday qadiim laakiin imaam shaafici wuu ka noqday asalkiisii ahaa qowlu صaxaabiyi inuu qowlkiis jadiidka waxaa weye qowlka saxaabiga inuusan xujo ahayn walidaalika muuna cuskanin qowlkii jadiidka wuxuu idhi ka waajibi mayso saytuunkii xataa qowlkaas aan cuskan lahayn waaba qowl daciifa aar daciifa weeye aarka cumar radi allahu taala canhu dacfi baa ku jira sacfaraanka iyo waraskana sakaa ka waajibiisuu qabaa qadiimku zacfaraanka waan garanaynaa ee waraskuna wuu shabbahaa waa dhir huruud ah oo markaa maryaha lagu midabeeyo yaman buuna ku badan yahay warsigu haddaba warsiga iyo zacfaraanka qowlka qadiimka wuxuu qabaa inay zakadu ka waajibayso zacfaraanka aar baa ku soo arooray waraskiina waa uga qiyaas qaatay sidoo kale qadiimka wuxuu qabaa qurdumka geedka loo yaqaano inay sakadii ka waajibayso waa cusfurkii janaasadan ugu soo dhaafay firdiisii weeye ubay ibna kacb radi allahu tacala canhu waxaa la wariyey inuu ka qaadi jiray cushur qurdumka malabkana sidoo kale wuxuu qabaa qadiimku inay ka waajibayso sakadu oo wuxuu soo deliishaday xadiid uu wariyey ibni maaja min xadiid camr bnu shacayb in nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam uu malabkii ka qaaday cushur laakiin xadiidkaasi bukhaari iyo tirmidi waxay dhaheen ma asaxin wax baabkan ku asaxayna ma jiro laysa fii zakaati اlcasali shay yani wax ku asaxay oo xadiid ah ma jiray dhaheen bukhaari iyo tirmidi waayo haddaba casalka in sake ay ka waajibayso wax daliila kuma caddo walidaalika qowlka jadiidka ama muctamadka madhab imaam الshaafici waxaa weeye in malabkii iyo saytuunkii iyo zacfaraankii waraskii qurdumkii intaa midnaba sakadu aysan ka waajibaynin wuxuu yidhi wa nisaabuhu nisaabkiisu macnaa qadarkii ka waajibaysay nabaadkii waxaa weeye khamsatu awsuqin shan awrar weeye wahiya shanta awrari waxaa weeye alfun riqlin bakhdaadiya kun iyo lix boqoloo rodoloo bakhdaadi ah waa bidimashqiyi rodolka dimashqiga ahana alaaثumiatin wa sittatun wa arbacuuna riطlan wa uluثaan saddex boqol iyo lix iyo afartan rodol iyo rodol saddex loo qaybiyey labadii qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay alasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye rodolka dimashqiga markii lagu xisaabiye nisaabkii inuu yahay alaaثumiatin saddex boqol waثnaani وarbacuuna ridlan iyo labiyo afartan wa sittatu asbaaci ridlin iyo rodol toddoba loo qaybiyey lix ka mid ah lianna alasaxa maxaa yeelay badani waxaa weeye anna ridla bakhdaad in rodolka bakhdaadi uu yahay mi'atun dirhaman boqol iyo siddeed dirham wa arbacatu asbaaci dirhamin iyo dirham loo qaybiyey toddobo afar ka mid ah waqiila waxaa yidhi bilaa asbaacin jacabka ah waa laga reebayaa oo waa boqol iyo siddeed iyo labaatan dirham oo khali ah wa qiila waxaa la yidhi wa alaaثuuna waa boqol iyo soddon waa boqol iyo soddon dhammaystiran wallahu aclam waaya markuu ka soo hadlay zakaata nabaat waxay ka waajibaysay ayuu halkanna wuxuu ku tilmaamayaa nisaabkii wuxuu yidhi haddaba nisaabku waxaa weeye shan wisqi nisaabka zakaata nabaat waa shan wisqi buu yidhi khamsatu awsuq maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baa yidhi laysa fii ma duuna khamsati awsiqin sadaqa muttafaqun calayh macnaha wax shan awrar ka yar sake kama waajibtuunu yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam shantaa wasqi waxaa weeye halkii wasqi waxaa weeye waa lixdan saac waa hee lixdan saac wey lixdan saac wey haddaba waxay noqonaysaa shan lagu dhuftay lixdan waa saddex boqoloo eh, hee saac waa xagga saaca saacuna waxaa weeyaan arbacata amdaad afar mud mudkiina waa labada gacmood oo la sugeeyey qof labadiisa kaf oo muctadila ah ama labadiisa baabaco oo muctadil ah dhexaada wey haddaba markaa haddaad doonaysa inaad u beddesho amdaad maxay noqonaysaa saddex boqoloo saac ku dhufa afar ilan saacii waa afar mud baan idhi kun iyo laba boqoloo mud soo maah kun iyo laba boqoloo mud buu noqonayaa haddii aan rodol xisaabinana laba ridli baa jira ridli bakhdaad iyo ridli dimishq waxaa horreeyey labadooda ridli bakhdaad baa horreeyey aan rodli sharciy bay dhahaan culammadu waa rodolkii sharciga ahaa wakhtiga asxaabta ayuu jiray kan dimishquna wuu dembeeyey labadaba hadda lama isticmaalo waa laga guuray laakiin maadaama kitaabka uu sheegay waa inaan garannaa qaabku mualifku u xisaabiyey wuxuu yidhi haddaba rodolka bakhdaad wuxuu ku yahay kun iyo lix boqol oo ritl ayuu noqonayaa nisaabki shantaa wasqi waxay u dhigantaa kun iyo lix boqol oo rodol oo bakhdaadi ah kan dimishqigana waxay u dhigantaa saddex boqol iyo lix iyo afartan rodol iyo rodol saddex meelood loo qaybiyey labadii qowlkaas waa qowlkii raafici kan dimashqi wuxuu ka dhigay saddex boqol iyo lix iyo afartan rodol iyo uluain nawowina uu ka daba tego wuxuu idhi ma aha intaase kan dimashqi waxaa weeye nisaabkiisu rodolka dimashqiga saddex boqol iyo labiyo afartan rodol iyo rodol toddoba meelood loo qaybiyey lixdii waayo buu idhi rodolka bakhdaad waa boqol iyo siddeed iyo labaatan dirham iyo dirham loo qaybiye toddoba afar ka mid ah waaya haddaba waxaan rabnaa inaan ogaanno farqiga u dhexeeya labada qowl qowlka nawowi iyo qowlka uu qabo alimaam alraafici raafici iyo nawowi waa labadii sheekhee madhabka shaykhaa almadhab weeyaan waa labadii caalim ee madhabka u khidmeeye taxriiriyey haddaba waxay isku waafaqsan yihiin sagaal arin way isku waafaqsan yihiin hal arrinna way ku kala tegsan yihiin toban shayga meesha ku jirta sagaal ka mid ah oo nisaabkii sakada ku saabsan way isku waafaqsan yihin halla way kala duwan yihin horta waxay isku waafaqsan yihin arrinka koobaad sakada nabaadka inay ku waajibayso un keliya quudka kaa way isku waafaqsan yihiin labo waxay isku waafaqsan yihiin in nisaabka sakaatu nabaat uu yahay shan wisqi shan wisqi inuu yahayna way isku waafaqsan yihin ka saddexaad waxay isku waafaqsan yihiin in halkii wasqi uu yahay lixdan saac lixdan saac inuu yahay ayay isku waafaqsan yihiin waxaa kaloo isku waafaqsan yihiin saacii inuu yahay afar mud waa arrinka afraad arrinka shanaad waxay isku waafaqsan yihiin mudkii inuu yahay rodol iyo ulu rodl wa ulu rodol iyo rodol saddex meed loo qaybiyey meesha arrinka lixaad waxay isku waafaqsan yihiin shanta wasqi inay saddex boqoloo saacta maadaama halkii wasqiyu lixdan saac ahaa shantii ayaad lixdan ku dhufanaysaa saddex boqoloo saac ayay noqonaysaa arrinka toddobaad isku waafaqsan yihiin waxaa weeye in haddii mud lagu xisaabiyana nisaabka uu noqonayo kun iyo laba boqoloo mud kun iyo laba boqoloo mud arrinka sideedaad isku waafaqsan yihiin waxaa weeye in haddii ridl baqhdaad lagu xisaabiyo in nisaabkii uu noqonaya kun iyo lix boqol oo rodol oo bakhdaadi ah kaa hore haddaba alf wasitmiat ritlin bakhdaadiya kaa waa isku waafaqsan yihin arrinka sagaalaad isku waafaqsan yihin waxaa weeye ridliga dimashqiga inuu yahay lix boqol oo dirham lix boqol oo dirham inuu culays ahaan yahay culayska marka lagu xisaabiyo ile dirhamka wuxuu ahaa halbeeg xagga culayska lagu xisaabiyo innaga hadda meesha garaamkaan ka isticmaalo ayaa waagaa la isticmaali jiray dirhamka wax lagu miisaami jiray marka rederga dimashqi wuxuu ahaa lix boqoloo dirham waaya markay sagaalka arrimood isku waafaqeen maxay isku khilaafeen marka waxaa isku khilaafeen rederga bakhdaad imisuu noqonaya imise dirham kan dimashqi isku waafaqsan inuu lix boqoloo dirham yahay kan eh, bakhdaadiga ah ayay isku khilaafeen laba qowl bay marka kale leeyihiin qowl uu ku tegey alimaam araafici oo leeyahay rederga bakhdaadiga waxaa weeye boqol iyo soddon dirham boqoliyo soddon dirham buu qabaa waa halkan uu mualifku yidhi waqiila waalaauun yani mia waalaauun waxaa qaba raafici nawowina wuxuu qabaa inuu yahay qowlka asaxa ee ah boqoliyo siddeed iyo labaatan dirham iyo dirham toddoba meel loo qaybiya afar ka mid ah haddaba farka udhexeeya waa maxay waa hal dirham iyo iyo saddex asbaac hal dirham iyo dirham loo qaybiyey toddoba qaybood saddex ka mid ah intaaba maa farqi udhexeeya u yahay taasaa marka xisaabtii kala duuday sad arkaan imaam raafic wuxuu ka dhigay ridalkii dimashqiga marka lagu xisaabiye nisaabkii saddex boqol iyo lix iyo afartan rodol iyo rodol saddex meelood labadii nawowina wuxuu ka dhigay saddex boqol iyo labiyo afartan rodol iyo rodol toddoba meelood loo qaybiyey lixdii haddaba waxaan rabnaa inaan ogaano xisaabtaasi siday ku timid xisaabtaas siday ku timid ayaan rabnaa inaan ogaano waxaan idhi raafici wuxuu ka dhigay ridliga bakhdaadiga ah dirham kaa dirham ayaa waxaan ku dhufanaynaa nisaabkii uu ku ahaa zakaati nabaat ridliga bakhdaadiga oo rodol ridlin bakhdaadiya ayaa waxaad ku dhufanaysaa kii dirham ee radliga baqhdaad uu ku tegey raafic inuu yahay imsa kuu soo baxaysa markaa korletarka isticmaal laba boqol iyo sideed kun laba boqol iyo sideed kun ayaad waxaad u qaybinaysaa lix boqol oo aan nidhi waxaa weeye radliga dimashqiga radliga dimashqiga waxaa nidhi isku waafaqsan yihiin inuu yahay lix boqoloo hee dirham haddaba laba boqol iyo sideed kun waxaad u qaybisaa lix boqol imsa kuu soo baxaysa saddex boqol iyo lix iyo afartan bointi sigis sigis soo maaha bointi sigis sigiskaasaa ulutaynkii ah waaya yacni laba loo qaybiyey saddex hadda labaa u qaybiy saddex waa bointi sigis sigis boint waxbaa si jajaba la socda haddaba kaas waxa weeye waa raafici intaas halkaa inoo dhig nawowi soo ma ah nawowi asna waxaa nidhi wuxuu yidhi ridliga bakhdaad waa boqol iyo siddeed iyo labaatan dirham iyo arbacata asbaac dirham dirham loo qeybiyey afar eh, toddoba meelood afar ka mid ah waayahay tiiba waxaan ku dhufanaynaa boqol iyo siddeed iyo labaatan dhibic shan boqol toddobaatan iyo kow shan boqol toddobaatan iyo kowdaas dhibic shan boqol toddobaatan iyo kow waxa weeye arbacata asbaacdii ayay noqonaysaa marka boqol iyo siddeed iyo labaatan bointi an boqol koob iyo toddobaatan waxaad ku dhufataa kun iyo lixdii boqol ee nisaabkii ridliga bakhdaadigu ahaa maxaa kuu soo baxay laba boqol iyo an kun toddoba boqol iyo saddexiyo toban soo maa laba boqol iyo an kun toddoba boqol iyo saddexiyo toban waxaad u qaybaysaa lix boqol oo ah ridligii dimashkiga intuu daraahimta ku ahaa lix boqol u qaybi maxaa kuu soo baxay saddex boqol iyo labiyo afartan dhibic siddeed boqol iyo konton iyo lix soo maaha saddex boqol labiyo afartankii nabigu sheegay iyo cacabkiina sidaas ayay ku timi haddaba intaa markaan ogaana intaa xisaab ahaan baa iska xisaabeyna haddaadan ogaanin hataa xisaabtan iyo qaabkan ku keenaad fahmi weydo wax macno ay ku samaynaysa ma jirto wax cilmi oo kaaga maqanna ma jiro inaan fahanno maan doonaya qaabka xisaabta ku timaada maxaa yeele hadda gebi ahaan baa lala isticmaala radligan baqdaadiga kan dimashqiya toona maanta maxaan ku xisaabsannaa kilogram ayaa wax ku xisaabsannaa ama gram iyo kilogram haddaba garaamkaas ayaan rabnaa inaan ku ogaanno inta uu nisaabkii eh, zakaati nabaat ama wixii ka soo beeraha ee uu noqonayo waaya waxaan nidhi saddex saac ayay khamsatu awsuq noqonaysaa soo maaha saaca horey imisaan soo tilmaanay inuu yahay laba kiilo iyo bar soo maaha haddaad laba kiilo iyo bar ku dhufato saddex boqol misay noqonaysaa toddoba boqol iyo konton kiilo addoba toddoba boqol iyo konton kiilo ayaa markaa nisaabkii midhaha iyo waxaa weye firda noqonaya ama wixii beeraha ka soo go-ay dalaga culamo kalena waxay ka dhigeen saaci laba kiilo iyo afar boqol oo garaam yacni laba dhibic afar ayay ka dhigeen haddaan ku dhufanno laba dhibic afar saddex boqol ibsay noqonaysa toddoba boqol iyo toddoba boqol iyo labaatan kilo gram culimo kalena saasay ka dhigaan culimo ka yaraysana weyba jiraanoo ilaa lix boqol iyo konton gaadhsiisa intaasoo khilaaf wuxuu ka dhalanayaa saaca qadarkiisa ayaan fadhinin oo culimmadu aad isku khilaafsan tahay culimada mucaasiriinta saaca inta uu kilograam ku noqonaya ayay aad isku khilaafsan yihin culimo ka dhigaysaa jirta laba kiilo iyo wax yar laba kiilo iyo iyo لixdan garaam qaar laba kiile iyo boqol iyo toddobaatan iyo sideed garaam ka dhigaa jira qaar ka dhiga laba kiile iyo afar boqoloo garaam baa jira qaar laba kiile iyo shan boqoloo garaam ka dhigaa jira qaar ka badanayaa jira marka qadarkaasaa la isu khilaafsanya waaya wuxuu yidhi wayuctabaru waa loo eegayaa buu yidhi rudabtii tamran timir ahaan baa loo eegayaa oo mase zabiiban zabiib baa loo eegayaa cinabkii in tatamara waa haddii uu timiroobo rudabkii watasababa uu zabiiboobo cinabkii wa ilaa haddii kale uusan timiroobayn zabiiboobaynna fa ruaban rudab ahaan baa lagu bixinayaa wa cinaban cinab ahaan baa lagu bixinayaa walxabbi wayuctabaru fi lxabbi firidiina waxaa loo eegayaa musafan xaal uu yahay mid laga sifeeyey min tibnihi waagadiisii waayahay wamaa shaygii udukhira lagu kaydiyo fii qishrihi qubkiisa ama qoloftiisa kalarusi sida bariiskii walcalasi iyo eh, noocii qamandida ka mid ahaa waa calaska waa noo qamandida ka mid dib ka sheegi doonaa fa casharatu awsuqin waa toban wasqi ama toban awrar wey waaya halkan malif wuxuu ku tilmaamayaa marka la bixinayo zakaat nabaat waxa lagu bixinayo noociis ama xaaladiisa waaa xaalata kamaal waa inuu ahaado xaalad uu engegey ama uu gaadhay xaaladdii uu bislaaday ee waxa weeye uu dhammaystirmay isla markaana wax nusqaanah aysan aysan ku imaanin ama looga cabsanayn haddaba wuxuu idhi timirtii timir ahaan baa lagu bixinaya rudab lagu bixin maayo timirtu waxay martaa afar xaaladood marka hore waxay noqotaa balax kadibna busri kadibna rudab kadibna timir afartaa xaaladood bay soo martaa balax horta halkaa inaga dhig iyo busri labadaasi waxaa weeye aad bay maarata caydhin u yihiin oo lagu bixin maayo rudabka laftiisa lagu bixin maayo haddii rudabkii uu timir noqonayo timir ahaan baa lagu bixin haddii laakiin timir uusan noqonaynin waxaa weeye markaa rudab ahaan baa lagu bixinaya zabiibkiina zabiib ahaan baa lagu bixinaya markuu cinab yahay xaalata cinab markuu yahay intuusan weli zabiiboobin lagu bixin maayo ama markuu xasramka yahay zabiibku intuusan zabiib noqonin wuxuu soo maraa xaalad xasram wa la yidhahda xasram intuusan markaa zabiib noqonin la bixin maayo markuu zabiiboobo ayaa la bixinaya waaya waxaan isweydiinayna haddaba sababta rudab lagu bixin laayahay timirtii hudab ahaan lagu bixin laaya ama zabiibkii cinab ahaan markuu cinabkii helo sakada looga bixin laaya maxay tahy sababtu waxa wey wuu naaqusaya timirtu isbedeli mayso toban sano haddii kiilo aad meel dhigto tobankaa sano isma beddelayso iyadoo kiiloodiga baad u imaanaysaa laakiin rudabkii haddaad toban sano ka tagto waxa laga yaaba asagoo saddex kiila inuu hal kiilo noqdo oo dee uu naaquso wax badan ilan biyihii baa ka baxaya dheecaankii marka sida awgeed waxa wey lagu bixin mahayo rudab ee waxa lagu bixinayaa timir cinabkiina waa saasoo kale biyuhi marka ka baxaan wuu yaraanaya walidaalika zabiib ahaan baa lagu bixinaya zabiibka isbedeli maayo kaydna wuu gelaya laakiin cinabkii kayd ma gelayo midda kale dheecaankaas marku ka baxo wuu yaraanaya wuu shiiqaya haddaba cinabkiiyo rudabkiiba cinabnimo iyo rudabnimo lagu bixin mahayo laakiin markay timiroobaan rudabkii markuu timiroobo cinabkiina uu zayboobo markaasaa la bixinaya waa haddii uu timroobaya ama uu zayboobaya laakiin haddii uusan isbedelaynin oo cinabkii sidiisuu ku sugnaanayo uusan zayb noqonaynin rudabkiina uusan timir noqonayn dee markaa xaaladdaas ayuu yahay ayaa markaa lagu bixinayaa waaya firida waa wixii dee hadhuurkii ama ha ahaado arabakhidii gelaydii garowgii iyo wixii la midkaa bariiskii dhammaan waxaa la bixinaya oo la sakaynaya markii qishirkiisii iyo waagadiisii laga saaro alla wixii waago ah iyo xashiish ah iyo ishii iyo wixii ku jiroo dhan markii laga saarayo baalkii waxaaso dhan markii laga sifeeyo ayaa markaa la bixinaya isagoo saafi ah ayaa la bixinaya oo adkaaday khamsatu awsuq xaaladaasa loo eegaya waaya marka nisaabka hamsata usuq timirtii waxaan idhi timirnimaa loo eegayaa cinabkiina zabiibnimo firidiina isagoo markaa qoloftiisii iyo waagadii laga saaray waayahay wixii laakiin qoloftiisa ama qishirkiisa lagu kaydiyo sida bariiska oo kale iyo geedka uu mualifku tilmaamay calaska la yidhahdo waa nooc ka mid a ah sarreenkii haddii aan lagu kaydinaynin yani qoloftiisa la'aantii oo qalafta mar kasta ay la soconaysa marka la kaydinayo markaa casharata awsuq ayuu nisaabkiisa noqonaya halkii khamsata awsuq uu ahaa laban laab baa laga dhigaya oo laban laab waxa loga dhigaya waxa weye qishirkaasaa la xisaabinaya ilan qishirkii wuxuu qaadanayaa culays buu leeyahay culays buu leeyahay walidalik ayaa khamsatu awsuq looma xisaabinaya casharata awsuq ayaa la xisaabinayaa meeshuu marka ka ahaa toddoba boqol iyo konton aan soo nidhi wuxuu noqonaya imisa kun iyo ayaa la xisaabinaya markaa waaya wuxuu yidhi wayuctabar waa la eegayaa tamran tamar baa loo eegayaa aw zabiiban ama zabiib baa loo eegayaa timirtii iyo zabiibkii inta tamara hadday timiroobayaan ama watasababa uu zabiiboobayo wailaa haddii kale san timiroobayn zabiiboobaynise farudaban rudabnimo ayaa marka nisaabkiisii loo eegayaa wacinaban cinabnimo ayaa nisaabkiisii loo egaya wayuctabar waa la egaya fi lxabbi firidii waxaa loo egaya nisaabkeedii musafan xaalay tahay mid laga sifeeyey min tibnihi waagadii waagadiisii wamadukhira wixii lagu keydiyo fii qishrihi qubkiisa kalarusi sida bariiskii walcalasi iyo waxa weeye sareenkii waa nooc qamandadii ka mid ah fa casharatu awsuqin toban awrar ayaa asaga loo eegaya oo toban awrar ayaa nisaabkiisu noqonaya walaa yukamalu jinsun jinsi laguma dhammaystirayo bijinsin jinsi kale yudamu waa lagu darayaa nooc nooc ila nooci nooci kale ayaa lagu darayaa wayukhriju wuu bixinayaa min kulli mid walba biqisdihi qaybtiisii buu ka bixinaya fain casura hadday adkaato akhraja wuxuu bixinayaa alwasada nooca dhexdhexaadka ayuu bixinayaa wayudamu waa lagu darayaa alcalasu calaskii waxaa lagu daraya ilaalxindati haadii ama qabandidii baa lagu darayaa لأnnahu maxaa yeelay calaskaasi nowcu minha waa nooc qamandida ka mid ah wsultu sultigaasna sultigu waxa weeye waa nooc sareen ka mid oo yaryar wey aad u yaryar jinsun waxa weeye jinsi mustaqiilin oo madax bannaan waqiila waxaa la yidhi shaciirun waa heed waqiila xindatu waa qamandi baa layidhi waayahay wuxuu ku yidhi nisaabkii qofkii markii uu zakaynayo zakaati nabaat jinsi jinsi kuma dhammaystiro maalan timirtii iyo zabiibkii waa laba jinsi haddii maalan timirtii beertay ka soo go'aan maalan saddex boqol iyo konton maalan kiilo cinabkiina waxaa ka soo go'ay ama zabiibkii saddex boqoloo kiilo ma isku dhammaystirayaa maya iskuma dhammaystiraya sidoo kale bariiskii iyo qabandidii hadday u soo go'aan waa laba jinsi oo kale madax bannaan iskuma dhammaystirayo nisaabkii iskuma dhammaystirayo tanna haddii matala tahay saddex boqol tanna tahay saddex boqol iyo konton iskuma dhammaystirayo oo markaa kama zakaynayo ee midba nisaabkii muusan gaarin laga zakayn maayo kadaalika garowgii iyo gelaydii iskuma dhammaystirayo wixii jinsi oo kale magac ah oon shaqaba isku lahayn isku noocna aan ahayn isku jinsina aan ahayn isku dhammaystiri mahayo waa yahay laakiin laba nooc oo isku jinsi ah magaca guud magaca dusha sare way wadaagaan laakiin xagga hoose ayay markaa laba nooc kale yihiin waa laisku dhammaystiraya maalan qabandidii yaryarayd ee casayd iyo qabandidii dhaadheerayd ee caddayd waxa weeye magaca qabandi bay wadaagaan nooca qabandida haba kala duwanaado oo midna ha casaato midna ha caddaato laakiin jinsigooda waa isku mid jinsigay wadaagaan nocii u kala duwan yihin marka kuwa waa la isku dhammaystiraya bariiska noocyadiisa kala duwan bariiska noocyadiisa kala duwan kan basmatiga ah iyo bariiska waaweyne balballaaran ee noocyada kala duwan leh iyo magacyada kala duwan leh waa la isku dhammaystirayaa maadaama jinsigii bariiska ay wadaagaan laakiin noocun kala duwan yahay waa la isku dhammaystirayaa xagga nisaabka waayahay wahaakada timirta anwac kala duwan bay leedahay iyadoo jinsigii timirta wadaagto ayaa haddana anwaac kala duwan ayay timirtii leedahay marka laba noocoo kala duwan haddii qofkii u soo go'aan oo isku jinsi ah nisaabkii haddayna wada dhannayn wuu isku dhammaystiraya waxawey wuu ka wada sakaynaya waay haddaba haddii isku dhammaystiro laba nooc oo isku jinsi ah oo yukhriju min kullin biqisti mid kasta qaybtiisiibuu ka bixinayaa oo wuxuu oga jeedaa maalan kanina waxaa weeye maalan bariiskii maalan waxaa usoo gala mid basmati iyo midaan basmati ahayn kan basmatiga waxaa usoo gala ulu maalan ulu nisaab buu noqday nisaabka saddex meelood meel kana wuxuu noqday uluayn kana ulu buu noqday kana ulu buu ka bixinaya nisaabkii hadhow markuu sakeynayo kana uluayn buu ka bixinaya saasoo kale sakeynaya waaya kullun biqisdi midkaas qaybtiisu ka bixinaya hadday nis iyo nis kale yihiin nis iyo nis buu ka bixinaya hadday midna uu yahay rubuc midna uu yahay thalaaثa arbac boqolkiiba shan iyo toddobaatan saasuu kale sakeynaya mid kasta intiisii buu ka sakeynaya min kullin biqisdi saasoo uga jeedaa fa in casura haddaba hadday adkaato way adkaatay anwaacdii baa fara badatay mid baa boqolkiiba shan iyo tobana mid baa boqolkiiba labaatana mid baa boqolkiiba saddex iyo tobana mid baa boqolkiiba anwaac fara badan buu noqday oo midba qayb yaryahay jajab baa soo gelaya markaas suuna ugu dawakin dhexdhexdu ka bixinaya nooca dhexdhexaadka kaba soo qaadi saddex nooc ahaa bariiskii nooc fiican oo qaali ah iyo nooc liita iyo nooc dhexdhexaad ah marka nooca dhexdhexaadka ah ayuu markaa ka zakeynaya kaa jawdada sare iyo kan jawdada hoose midna ka zakeyn maayo nooca dhexdhexaadka ah ayuu markaa ka bixinayaa zakadii waaya wuxuu ku yidhi calaska waa nooc ka mid ah qabandidii noo ka mida weya sidaa darteed haddii qofkii calaska ah, inagoo de calaska mama garanayne waxay noo baxnaa ma ahe calaskii iyo qabandidii hadday wada baxaan oo midba uusan nisaab dhannayn laakiin haddi la isku daro nisaabay dhannaanaya uu ka zakaynaya intuu isku daro ayuu ka zakaynaya maxaa yeele waa nooc ka mid ah qabandidii laakiin sultiga waa jinsi mustaqil u yidhi macnaha waa nooc ka mid ah sarreenkii laakiin aad u yaryar marka waa jinsi mustaqil ah qowlba wuxuu leeyahay maya waa shaciir waa hayad qowl kale wuxuu leeyahay maya waa qabandi aqwaashaana way jira lakiin qowlka muctamadka waxa sultigu waa nooc mustaqil inna waan waxaan ma aha waxayna waan beeranno ma aha oo inoo baxa sultigaasi waaya wuxuu yidhi walaa yudammu amaru caamin sanad midhihii lagu dari wa zarcuhu iyo beertiisii ama dalagiisii ilaa aakhara mid kale lagu dari wa yudammu amaru اlcaami sanadka midhihiisa waa lagu dari bacduhu ay bacdu amar اlcaami sanadka midhihiisa bar ka ah ilaa bacdi mar kale lagu daraya waqiila waxaa la dalaca aani kii labaadi hadduu ubax bixiyo ama uu soo baxo bacda jadaadi اlawali kii hore ama midhihii hore markii la gooyey kadib lam yudama laisku dari mahayo wa zarcaaa alcaami sanadka labadiisa beerood yudamaani waa laisku darayaa waladharu qowlka adharka waxaa weeye ictibaaru wuquucu xasaadayhimaa goosashadoodu inay dhacdo in la eegayo fii sanatin hal sanad hal sanad gudihi inay wada dhacaan waaya wuxuu ku yidhi qofkii haddii ay midho u soo go'aan beerta uga soo go'aan ama dalaggiiba u soo gacay oo firidii ayaa u soo baxday wixii sanad ka badan macnaa laba sano hadday beerta u soo kala go'do isku dari mahayo dalagii beertaas sanadka usoo go'ay iyo dalagii sanadkan u go'ay isku dari mahayo midhihii sanadkii hore u go'ay iyo midhaha sanadkan isku dari mahayo oo isku sakayn mahayo maalan qofkan beer baa u go'da sanadkii hore beertii buu sakeeyey dabeetana wixii u soo hadhay meel buu iska dhiga wuu keediyey labiyo toban bilood kadib ayuu haddana beer kale uu beertay ay u soo goobay tii horena weli way taallaa markuu ka sakeye kadib tii hore iyo tan isku dari mahayo tii hore sakadeedii way baxday mar labaad ma sakaynayo tanunbu hadduusan ku ganacsan oo tijaare aysan gelin oy meel u kiedsanta waxaa wey ka sakayn mahayo tan cusub ee u soo gooday ayuunbuu sakaynayaa kadaalika midhihii midhaa u soo ga'ay geedtimireedkiibaa u midha bixiye uu goostay wuu sakeeyey haddana sanadkii labaad ayaa haddana geetimireedkii mar kale waxaa weeye uu ka goostay timirtii sanadkan timirta u soo go'day iyo tii hore isku dari maha iyo tii hore mar hadduu zakeeyey waxaa weeye sakadeedii way baxday wixii kalena isagii reerkiisa iskale sanadkan cusub wixii u soo go'ay ayuunbuu markaa zakaynayaa sidaas weyan halkanuu mualifku leeyahay walaa yudamu amaru caamin wa zarcuhu ilaa aakhar isku dari mahayo oo nisaabkii laiskugu dhammaystiri mahayo laakiin hal sana gudihii wixii u soo go'ay ee midho ah wuu isku darayaa ama beer ah wixii sanad u soo go'ay beer ama midho ah wuu isku darayaa sanad gudihii waa labiiyo toban bilood gudahood ayaa geetimireedkii waxaa uu dhalay laba jeer buu u dhalay dabeetana qofkan wuu goostay wuu sakaynayaa marka labaad dalagii u soo go'ay iyo kii hore wuu isku darayaa kadaalika beertii ayaa sanad gudihii laba jeer waxaa weeye dalagii oga soo go'ay labadaa jeerba uu isku daraya nisaabkii uu isku dhammaystiraya haddii matala tii hore ee nisaab dhannayd tan dambana ee nisaab dhannayd wuu isku darayaa oo markaa wuu isku sakaynaya waaya wuu isku sakaynaya wixii isku sanad ah waa la isku daraya waa la isku sakaynaya laakiin wixii sanad ka badan oo laba sano kale ah la isku sakayn maayo haddaba wuxuu ku yidhi midhaha sanadkan go'ay ee laba jeer kala go'ay waa la isku daraya xataa hadduu kala duwan yahay wakhtigii la goostay qowl baa wuxuu leeyahay maya haddii midhahan dambe ay ubax bixiyeen markii midhihii hore la goostay kadib ay ubax bixiyeen laisku dari mahayuu leeyahay qowlkan dambe laakiin qowlka muctamadka ahaa waxaa weeye in laisku darayo xataa haddii e, midhahan dambe ay e, ubax bixiyeen markii kuwii hore la gooyey kadib waaya sidoo kale wuxuu idhi beerta sanad wada go'day waa la isku darayaa waa la isku daraya mar haddii dalgeedu hal san wada ahaa waa laisku daraya wii ka soo goa beertaas haddaba sanadka la eegaya muxuu yahay qaabkee loogaya ma xilliga la beerayba mise waa illiga la gooye waa xilliga la gooye wuxuu hi waladharu wuquucu ictibaaru wuquuci xasaadayhima fii sana bimacnaha xilliga beertaa labadaa beerood xilliga la gooyey ayuun baa la eegayaa hadday sanad wada go'een marka waa laisku zakeynaya waa laisku daraya kadibna waa laisku zakeynaya haddayna sanad wada go'inna la isku dari mahayo oo nisaabkii laiskugu dhammaystiri mahayo haddaba sanadka lagu sheegayna waa shuhuurtii carabiga bilihii carabiga ah weyaan miilaadiga ma ah waa kuwa carabiga maxaa miilaadiga carabiga saad ogtihiin waxa udhexeeya halkii sanaba koo iyo toban cisho udhexaysa oo ay la dheer tahay waxa weeye bilaha miilaadigu koo iyo toban cisho ayay ka badan yihiin waayahay wuxuu yidhi wawaajibu maa shariba bilmaطari wixii roob ku cabbay waajibkiisu waxa weeye aw curuuqu ama xididadiisu ay roobkii ku cabee biqurbihi dhowaanshihiisu u dhow yahay min almaai biyo awgeed uu markaa biyihii e, cabbay min amarin oo midho ah wa zarcin oo beer ah alcushru cushur baa ka waajibaya wamaa suqiya wixii lagu waraabiyey binadxin dhaan aw duulaabin ama wadaan aw amase bimashtaraahu wuxuu iibsaday lagu waraabiyey nisfuhu nisfu lcushur baa ka waajibaya cushur waxaa weeye toban meelood meel niski wاlqanawaatu keliyadiina kalmadari roobkiimay la mid yihiin cala صaxiixi wejka saxiix haddaan qabanno halka wuxuu ku tilmaamay mualifku wixii zakatu nabaad ka waajibaya qadarkii macnaha laga bixinayay ayuu markaa ku tilmaamayaa markuu ka soo baxay nisaabkii wuxuu yidhi haddaba wixii zakaat nabaad yani wixii eh, roob lagu waraabiyey oo ilaahi subxaana wa tacala raxmaddiisu ku waraabiyey ama xididadiisu biyihii ay cabbeen meel biyo u dhow ayuu ku yaallaa maalan webi buu u dhow yahay wuxuu u dhow yahay doox marka xididadiisii ayaa biyihii cabbaya qofkan ogama baahna inuu waraabiyo ama midho ha ahaado ama beer ha ahaado waxaa ka waajibi inuu cushur cushurku waa imisa waa toban meelood meel waa boqolkiiba hee boqolkiiba toban wey boqolkiiba toban wey wixii lagu waraabiye dhaan ama wadaan lagu waraabiyena wadaantan waxaa weeye neefku uu jiidayo duulaab waa aalad waxaa weeye biyaha lagu dhaamin jirayoo waxaa weeye neefkii intii lagu xidho uu biyihii kaga soo saarayey ceelkii ama webigii marka wixii lagu waraabiyey buu yidhi dhaan gacan lagu dhaaminayay ama duulaabkaas aaladaas waxaa weye neefka uu jiidayo ama wixii qofku uu iibsaday sida maalan oo kale booyad biyo ah oo uu iibsaday oo beerta u waraabinaysa waxaa weeye waxaa ka waajibaya markaa nisf اlcushur nisf اlcushur waxaa weeye waa cushur toban meelood meel meeshaa naskeeda wayaan boqolkiiba imise wey markaa boqolkiiba shan wey qanawaadka keliyaduna waxay la mid yihiin buu yidhi matarki cala saxiix keliyada yani wixii keli lagu waraabiyey yacnii keli baa laga soo jeexay webigii oo markaa beertii waraabinaya hal mar buu qofkii kharash garoobay laakiin intii ka dambaysay waxaa weeye biyihii waxay uga soo qulqulayaan webigii ayay uga soo qulqulayaan oo wax kharash kagama baxayo asna wuxuu la mid yahay roobkii oo cushur baa ka waajibaya saasuu ka wadaa mualifku haddaba arrinkaasi waxaa daliil u ah xadiidka nebigu yihi salى اllahu عalيه waslm fيma saqط الsmاء واlcuyuun aw kana caariya alcushru وفيma suqya bالnaضxi niصف الcushur macnaa fيma saqط الsama samadu waxay waraabisay wاlcuyuunu iyo ilihii aw amase kaana caariyan ama ahaaday mid xididkiisi biyaha ku cabaya alcushru cushur baa ka waajibaya wa فيma suqyi wixii lagu waraabiyay binaضxi dhaanna niصف الcushuri cushur niskii ayaa ka waajibaya waay saasuu nebigu yhi alayhi الsalaaةu wasalam xadiidkaas bukhaari baa wariyey waaya wuxuu yidhi wawaajibu maa shariba wixii cabbay bilmaطari ku cabbay waajibkiisa waxaa weeye ama u curuuqu ama xididadiisu ay biyaha cabbeen biqurbihi bisababi qurbi dhowaanshihiisa u dhow yahay awgeed min almaa'i biyihii min amarin midho ah wa zarcin iyo beer ah alcushur cushur baa ka waajibaya wamaa suqii wixii lagu waraabiyey binadxin dhaan aw amase duulaabin wadaantii waxa weeye neefku uu jiidayy aw amase bima shtaraahu ama wixii qofku iibsaday lagu waraabiyey nisfu nisfu lcushur baa ka waajibaya waalqanawaatu keliyadiina kalmaari roobkii unbay la mid yihiin cala saxiixi wamaa suqiya wixii lagu waraabiyey bihimaa yacnii waxaa weeye labadii noocba lagu waraabiyey dhaankii iyo nadxigii iyo maarkii macnaa dhaankii iyo roobkiiba lagu waraabiyey alaaatu arbaacihi cushur waxaa weeye afar meel loo qaybiyey saddexdii ayaa ka waajibaysa fain halaba haddii uu bato axaduhumaa midkood fa fii qowlin qowl baa wuxuu leey yuctabaru asagaa la eegaya huwa yuctabar huwa qowl kaa batay unbaa la eegayaa oo markaa laga sakaynaya yacni midka batay dhaankii iyo roobkii ayuunbaa loo eegayaa markaa cushurkii ama nisfu cushurkii waladharu qowlka adharkaase waxaa weeye yuqasad waa loo qaybinayaa biictibaari cayshi zarci iyadoo la eegayo beerta noolosheeda waa naba'ihii iyo korarkeeda ama kobaceeda wa qiila waxaan idhi bicadadi saqiyaati waraabinta tiradeedaa loo eegayaa saqiyaadka yani cadad saqiyaadka inta la waraabiyey tiradeeda ayuun baa la eegayaa waayahay wuxuu idhi markuu soo tilmaamay inta ka waajibaysa zakaat nabaat oo cushurkii iyo nisfu lcushurkii ah haddii roobku waraabiyana waa cushur buu idhi haddii eh, gacantii lagu waraabiyey ama qofkii kharash uu ka galay oo maalan motoor ayuu ku waraabiyey motoorkii kharash baa gelaya saa awgeed ayaa marka loo fuday waay nisfu lcushr boqolkiiba shan baa ka waajibaysa marka haddii ka waran labadaba lagu waraabiyey beertii roobkiina wuu waraabiyey motoorkiina waa lagu waraabiyey ama dhaankii gacanta lagu dhaaminayay ayaa lagu waraabiyey labadiiba lagu waraabiyey marka ayada ah hadday si siman ay labadu u waraabiyeen oo waxa weye roobkii iyo matoorkiiba si siman bay u waraabiyeen si isla eg marka waxaa waajibaysa alaa arbaaci اcushur cushur afar loo qeybiyey saddexdii waa imise cushur cushurkiiba boqol kiiba toban samayna dhihin boqol kiiba toban afar u qaybi tobanka afar u qaybi waa labiya barh soo maaha saddex marka alaa arbac labiya badh iyo labiya badh iyo labiya badh isku dar boqolkiiba toddobiyo badh ayaa markaa ka waajibaysa alaata arbac waxay u dhigantaa boqolkiiba toddoba iyo badh ayaa markaa ka waajibaysa innaga hadda xisaabaadkan xisaabsanno alaata arbaac iyo waxaa ma xisaabsanno innaga waxaan xisaabsannaa boqollayda soo maaha iyo barsentajki waxaasaan xisaabsannaa waxaas dadku fahmayaan waaya haddaba haddii midkoodu bato ka war hadday isleegiin wakaas boqolkiiba toddobiyo badh ayaa waajibaysa nisfulcushurkii iyo cushurkii maa la kala badhay u hata soo kana ma ahayn cushur boqol kiiba toban soo ma ahayn nisfulcushurkiina soo boqol kiiba shan ma ahayn dhexda ku dhuf boqol kiiba toddobiyo bar soo maa markaa nisfulcushurki iyo cushurkii baa la kala baray talaata arbaca cushur waa saas haddii midkoodu bata ka war roobkii baa batay maalan ama waxaa batay motoorkii intii lagu waraabiyey oo inta roobka lagu waraabiye waba yar tahayba marka laba qowl ayaa meesha ku jira qowl wuxuu leeyahay midka badan baa la eegi hadduu roobka batana waxaa waajibaya cushur haddii eh, matoorkii lagu waraabinayo batana niصf اlcushr boqolkiiba شhan ayaa markaa eh, eh, la bixinaya laakiin qowlka adharka waxaa weeye si cadaalada ah lasugu qaybinaya si cadaalad ah ayaa laisugu qaybinayaa iyadoo markaa la eegayo beerta nolosheeda iyo korarkeeda waxay ku kobcday waxay ku kobcday maalan haddii aan eegno maalan qofkan beertiisii lix bilood ayaa markaa eh, ay markaa ay jirtay lixdii bilood afar ka mid ah afar ka mid ah waxaa weeye cirkaa waraabiyey laba biloodna motoorkii uu ku waraabiyey marka maxay isku noqonayaan afar iyo labo haddii aan isku nisbayno lix u eegno misaynu kale noqonayaan ulu iyo ulutayn soo maaha haddaba roobka wuxuu waraabiyey uluayn soo maaha motoorkiina wuxuu waraabiyey ulu haddaba waxaan leenahay waxaa laga rabaa qofkii uluaa alcushur cushur saddex loo qaybiyey labadii oo marka muxuu noqonayaa boqolkiiba toban haddii aan saddex islee ka dhigna mise noqonaysaa saddex dhibic soddon saddex soo laba ku dhufo markaa ama saddex dhibic soddon saddex iyo saddex dhibic soddon isku dar lix dhibic lixdan iyo lix soo maaha boqolkiiba lix ayaa markaa la bixinaya waa markii taqsiid samayn waa qowlka dhahaya yuqasadu biictibaari cayshi zarci wa namaa'ihi saasaan u qaybinayna qowlba wuxuu leeyaha maya ee bicadadi saqyaat ma eegayna muddada iyo korarka iyo kobaca beerta waxaan eegaynaa cadad saqyaat imise jeer buu roobka waraabiyey hal mise labo imise jeer baa lagu waraabiyey motoorka beerta xagga tirada waraabintaan ka eegayna xagga kobaca beerta maba egayno qowl baa sale lakin qowlka muctamadka waa kaa hore wuxuu idhi wamaa suqiya wixii lagu waraabiyo bihimaa ay labadaa nooc waa nadxigii iyo dhaankii iyo roobkii sawaa'an soo maaha soo ima qora sawaa'an si isla eg alaaثu arbaaci baa ka waajibaysa cushur afar loo qaybiyey saddexdii fain halaba hadduu bato axadumaa midkood fa fii qowli qowlba wuxuu leeya yuctabar waxaa la eegaya huwa kaa batay umaa la eegaya waladar qowlka muctamadka waxaa weeye yuqasadu in la qaybinayo waajibkii laga bixinaya beerta biictibaari cayshi zarci iyadoo la eegayo nolosha beerta wanamaa'ihi iyo kobaceedii wa qiila waxaa li bicadadi saqayaati waraabinta tiradeeda la eegaya tirada la waraabiye ee la eegaya watajibu way ku waajibaysaa zakadii zakaatu nabaadki bibuduwi salaaxi thamari midhaha bisaylkooda muuqashadiisa ayaa ay ku waajibaysaa washtidaad alxabbi iyo firida adkaanshaheedii halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa wakhtiga zakaati nabaadkii ay waajibayso wakhti wujuub zakaati nabaad wakhti wujuubi waxaa jira wakhti ikhraaj wakhtiga ay waajibayso waa xilliga beertu ay bislaato yani ama bisaylkeedu muuqdo wakhtigaa weeye waaya firid inay adkaato wakhtigaa la bixinayana waxa wey bacda tasfiya markii laga saaro wixii waxa weeye xashiish ah iyo waaga ah markii laga saaro ayaa markaa la bixinaya lakiin watiga waajibaysa waxa wey bibuduwi الصalaax wakti wujuubka waa buduwi الصalaax haddaba wuxuu ku yidhi beertii zakaata nabaat waxay ka waajibaysaa markii midhihii ay bislaadaan timirtii ay timir noqoto cinabkii uu zayib noqdo wakhtigaas ayay waajibaysaa guduwa salaax samar midhuhu markaa macnaha ay bislaadaan firidii inay adkaato oo dheecaankii u ka baxo markaas ayay zakadii ka waajibaysaa waaya wtajib way ku waajibaysaa zakaata nabaadka iyo guduwi salaaxi samari midhaha bisoolkooda muuqashadiisa ayay ku waajibaysaa washidaad alxabi iyo firidii adkaanshaheedii wayusanu waxaa la sunneeyaa kharsu amari midhihii in la ganido ama la qiyaaso idaa bada haddii uu muuqdo salaaxuhu bisaylkiisa calaa maalikihi qofkii iska lahaa lagu xisaabiyo oo lagu qiyaaso wاlmashhuuru qowlka mashhuurka waxaa weeye idkhaalu jamiicihi dhammaantii la gelinayo waxaa weye midhihii fi lkharsi qiyaasidii wa annahu shaniya yakfii inuu ku filan yahay khaarisun hal qof oo qiyaaso ah oo waxaa weeye gamido ah washarduhu qofkaasi shardigiisa waxaa weeye alcadaalatu cadaalad weeye wakadaa saasoo kale alxuriyatu xornimo weeye wadukuuratu labnimo weye filasaxi wejka asax haddaan qabanno halkan wuxuu ku tilmaamayaa kharsigii midhaha ama qiyaasadii midhaha kharsi horta waxaa looga jeedaa geetimireedkii wax alla wixii saaraa ama midhihii ku yaallay iyo cinabkii midhihii ku yaallay in la qiyaaso oo qof waxa weeye ku fiican qiyaastaas iyo xisaabtaas oo waxa weeye yani beeraha yaqaana oo markaa xisaabiyo geedtimireedka wixii saaran ee rudab ah ama timir ah sidoo kale geedkii cinabka wixii saaran cinab ama zayb ha ahbo inuu markaa eego ayaa markaa waxa la yidhahda oo xisaabiyo inta ka go'aysa ayaa waxa la yidhahda kharsi waaya kharsigaasi waa sunna haddaba in kharsi la sameeyo oo midhihii ayagoo geedka saaranba rudabkii iyo cinabkiiba la qiyaaso waa shay sunno ah waa haddii markaa midhuhu ay bislaadaan oo biseylkii gaadhaan qofkii iska lahaa ayaa markaa beerta lagu soo gelayaa marka qaabka loo xisaabinaya waxa wey beerta wuu soo gelaya geedgeed buu marka u xisaabinayaa markaasuu isku wadarayaa wadarti waayahay wuxuu leey beertaada waaa ka waxaa ka soo go-aya intaas oo qowsarad oo timir ah intaas oo qowsarad oo maalan cinab ah kadib markaa eh, la qorayaa waaya haddaba shaygaasi waa sunno arrinka kharsigaasi waa sunno maxay nabig alay slam wuxuu faray in la qiyaaso cinabkii sida eh, geetimireedka eh, midhaha ku yaalla ama timirta ku taala loo qiyaasayo markaa sakadiisa la bixiyo waaya wuxuu yidhi dhammaan waa la gelinayaa midhaha geetimireed ku yaalla iyo kuwa ku yaalla eh, cinabka dhammaan kharsiga waa la gelinaya horta intayna taa gelin mualifku wuxuu yidhi kharsu amar maxaa kaa baxay amar marka la yidhi firidi baa kaa baxay firid ayadu kharsi ma gasho lama qiyaaso yani beertii waa ka soo goaya dalag ka soo goaya ma ha ahaado galley arbakidii eh, haruurkii eh, garowgii bariiskii iyo wii la midkaa kuwa ayagu qiyaas ma galaan maxaa yeelay lama qiyaasi karo marna sabuulkii bay ku jiraan ama qoloftii bay ku jiraan marka qiyaasteedu waa adkaanaysaa qiyaasteedu waa adkaanaysaa eh, inay ka yaraato ama ka badnaataa dhici karta laakiin tan waxa weye waa wax muuqdo oo la arkayo oo waxa weeye qofkii markaa indhihiis ku arkayo saa darteed wuu qiyaasi karaa waxa ka soo qaacaya beerta waaya haddaba wuxuu idhi midhahoo idil qiyaastii baa la gelinayaa oo waxba laga tegi mahayo wuxuu mualifku sidaa u leeyahay qowlka ka soo horjeedana wuxuu leeyahay maya ee eh, waxaa weeye hal geed oo geedtimireed ka mid ah ama laba geed iyo wixii la mid ah ayaa looga tegayaa ninkii beerta iska lahaa cinabkii ama geedtimireedkii qaar ka mida ah geedihii ayaa looga tegayaa oon badnayn si markaa isaga ehelkiisa u cunaan wuxuuna soo deliishaday qowlkaas ka soo horjeeda mashhuurka xadiidkii nebigu yuhi alayhi salatu wasalaam idaa kharastum haddii aad qiyaastaan midhihii fakhuduu qaada wadacuu aulu macnaha sakadiisa qaada wadacuu ulu uluna iskaga taga saddex meelood meel fain lam tadacu ulu hadday saddex meelood meel aydan iskaga tegin fadacuu rubuc rubuc iskaga taga afar meelood meel xadiidka abu dawuud baa weriy ibn xibaan wuu tasxiixiyey markaa imaam shaafici ayaa xadiidka ka jawaabo wuxuu idhi xadiidkan macnihiisu maaha in looga tegay ninkii iska lahaa ee waxaa looga jeedaa in uludka ama rubucaas qofkii aan laga qaadayn sakadiisa ee laakiin leeyahy aduu bixi oo waxaad siisaa dadka qaraabadaada ah ama ehelkaaga ama jiiraankaaga ah ee waxa weeye baahanee masaakiinta adugu ku sadaqaysa dadkaas ileen way ka agdhow yihiin oo waxa weye beertii wixii ka soo gaaya eegayaan marka aduu bixi baa la leeyahy inta kalena imaamkaa la wareegaya o qaadaya sidaasuu imaam shaafici oga jawaabay marka waxa wey macnaheed maa inu asagu cunayo ee waxa wey asagaa zakadii bixinayo gacantiis ku bixinayo saasa looga jeedaa buuri marka saa darteed qowlka mashhuurka waxa wey dhammaan waxa beerta ku yaalla hal geel laga tegi maayo dhammaan waxaa la gelinaya qiyaastii iyo xisaabtii baa la gelinaya waxaana ku filan hal qof oo khaaris ah oo macnaha xisaabinaya beertii wixii ka soo go-aya oo qiyaasaya hal qof baa ku filan shardigiisu laakiin waxa weeye inuu yahay qof cadaalad leh oo macnaha markhaati gelaya yacni cadaalad daahira leh oo waxaa weeye cadlu riwaayo ah hadduu faasiq yahay markaa qof faasiqoo dee diyaanidiisu aan hagaagsanayn lama ictibaarinayo eh, qiyaastiisa sidoo kale inuu qof eh, xora ah yahay addoonkii lama ictibaarinayo waa inuu lab yahay oo dhadigii markaa ma gelayo meeshan waaya intaa markaan ogaana baarak allah fiikum wuxuu yidhi mualifkii faidaa kharasa haddii uu xisaabiyo ama uu qiyaaso khaariskii faladhar qowlka adharka waxaa weeye muctamadka ana xaqa alfuqaraai xaqa fuqaradu yanqadicu inuu ka go'ayo min cayni thamari midhaha caynteeda inuu ka go'ayo wayasiru ahaanayo fii dimati maaligi maaliga qofkii iska lahaa beerta dimadiisa inay ku waajibayso atamru timirtii iyo wazabiibu zabiibkii liyukhrijahumaa si u bixiyo bacda jafaafihi markii uu markaa engega kadib wayushtaradu waxaa la sardiyaa atasriixu in la caddeeyo bitadmiinihi tadmiinilmaaliki maaliga damaanaqaadkiisa in la caddeeyo in dusha laga saaro damaankii qabuulumaaliki maaliki inuu aqbalo damaankaas cala madhabi qowlka madhabka haddaan qabanno waqiila waxaa l yanqadic wuxuu ku go'ayaa xaqigii fuqaradu binafsi اlkharsi qiyaasidda laftirkeedu ku go'ayaa faidaa damina haddii uu damaano qaado maaligii jaaza waxaa bannaan marka tasarufuhu inuu ku tasarufo fii jamiici اlmakhruusi wixii la qiyaasayay dhammaantii baycan beec uu u tasarufo waghayrahu iyo beec waxaan ahayn hibadii iyo wixii la ah waay kharsigan faaidiisu ma maxa kharsiga faaidiisu waxaa weeye ninkan maaliga ah wuxuu ka faa'iidayaa in beertiisii u madax bannaanaado oo beertiisi ku tasarrufo xataa wuxuu heli karaa beertoo idil inuu iskaba cuno waxa ku yaalla siduu mualifku halkan noogu tilmaami doono waxa weeye xaqii fuqarada uu kasoo uu ka go'ayaa cayntii beerta ama midhaha oo wuxuu ku tacalluqayaa dimadiisa isagaa laga rabaa hadduu doono wuxuu ka bixin karaa wixii ku waajibay midho uu hasagu hayo maalan hadduu haruur kale u hayo ama dalag kale u hayo ama timir ama zabiib u hayo kaasuu ka bixinaya beertiisii isagaa u madax bannaanaya haduu doon wuu iibinaya hadduu doon ciyaalkiisu siisanaya wuu madax bannaanaya haddii haddaba beertii la qiyaasoo la ogaado waxa ka soo go'aya waxa ku waajibaya xaqii fuqaradu ka soo go'aya midhaha cayntooda uu ka madax bannaanaanaya oo wuxuu ku waajibaya qofkii beerta iska lahaa dimadiisa waayahay ayuu ku waajibayaa mualifku wuxuu ihi waxaa ku waajibaya dimadiisa timirti iyo zabiibka u fiirso lafdigu mualifku cabbiray timirti iyo zabiibku cabbiray maxaa yeele waxa la qiyaasaya waxa weeye rudab iyo cinab ilaan rudab iyo cinab lagu bixin maayo zakadii waxa lagu bixinayaa timir iyo zabiib timirta iyo zabiibkiyaa dimadiisa ku waajibaya markii ay engegaan oo rudabkii uu timir noqdo cinabkii uu zabiib noqdo ayuu zakayn doonaa waayah waxaana shardigu yidhi qofka maaliga ah ee beerta iska leh in damaanad la saaro oo ninka saaciga zakada qaadigu dhaho waxaa weeye damantuka xaqa اlfuqaraa fii haadihi almasraca aw fii hada اhamar waqadru kada yani wixii ka soo go'ayey beerta oo timir ama zabiib ah oo xaqii fuqarada ayaan ku damaano qaadsiiyey adiga dushaadaan saaray maaligiina waxaa laga rabaa inu aqbala u dhaho waan aqbalay arrinkaas waxa saalooleya ma taqaanaa waxaa la rabaa hadhow asagu inuu mas-uuliyaddeeda qaado haddii maalan ku tasarufo ama uu iibiyo xaqii fuqarada ma dayici karo xaqii fuqarada ma dayici karo lakiin taa macnaheeda maaha haddii beertii aafo samaawiga ku timaado inuu damaano qaaday taa macnaheeda maha mualifka noo sheegi doona agga dambe ka sheegi doona waayahay haddaba hadduu damaano qaado qowlba wuxuu leeyahy maya ee eh, yacni eh, xaqii fuqarada wuxuu ku go-ayaa binafsi alkhars yani xisaabintaas ama qiyaasada laftarkeedu ku go-ayo lama baahnaba in damaano qaadsiyo la dhaho waa yani adaa damaano qaadaya xaqii fuqarada in la dhaho lama baahno haddaba hadduu damaano qaado ninkii maaliga ahaa oo aqbalo wuu ku tasarrufi karaa beertoo idil beec iyo kheyrkiiba wuu iibin karaa wax alla wixii beerta ka soo go-ay ee dalag ah timir iyo waxaa weeye zabiib cinab iyo rudabba wuu iibin karaa wuu hibayn karaa suu doona ugu tasarufi karaa waay ilan xaqii caynta uu ka soo wareegay oo dimadiisa ayuu ku waajibay asagaa laga rabaa meeshuu doonaa ka keen ama ha soo iibiyo ama waxaa weeye wax kalou haya haka bixiyo hadhow wuxuu yidhi faidaa kharasa haddii qofkii uu xisaabiyo ama qiyaaso faladhar waa qowlka adharka muctamadka waxa wey ana xaqa alfuqara fuqarada xaqooda yanqadicu inuu ka go'ayo min cayni thamari midhaha cayntooda wayasiiru uu ahaanay fii dimati almaaliki maaliga dimadiisa atamru timirtii inay ku waajibayso wazabibi zabiibkii liykhrija ma si u bixiya bacda jafaafihi markuu engega kadib wayushtarad waxaa la shardiyaa tasrixu in la caddeeyo bitadmiinihi tadmiin ilmaaliki maaliki inuu damaano qaadayo waxa weeye xaqii fuqarada wa qabuul ilmaaliki maaliki inuu aqbalo cala madhabi madhabki haddaan qaban oo qiila waxa la yihin qadcu ku go'aya xaqii fuqarada binafsi alkharsi xisaabinta ama qiyaasida laftirkeedu ku go'aya looma baahna in la tadmiiniyo fida damina hadduu damaano qaada jaaza waxaa bannaan marka tasarufu inuu ku tasarrufo jamiic almakhruusi wixii la qiyaasay dhammaantii beycan beyc ahaan oo uu tasarrufo waghayra waghayrki walow iddacaa haddii uu sheegto halaaka almakhruusi wixii ee la qiyaasay inuu halaagsamay bisababin khafiyin sabab qarsoon ka sariqatin sida xatooyo aw mase daahirin sabab muuqata daahirkaasoo curifa la gartay sudiqa waa loo rumaynaya biyamiini dhaartiisa loogu rumaynaya fain lam yucraf haddii la garan waayo adaahiru sababkii muuqday duuliba waxaa laga dalbaya bibayinatin markhaati inuu keeno cala saxiixi wejka saxiix haddaan qabano uma dabeetana yusadaqu waa loogu rumaynaya biyamiini dhaartiisa fi lhalaaki bihi inuu ku halaagsamay sababkaas daahirka ah fi lhalaaki bihi inuu ku baaba'ay oo ku halaagsamay wixii dhammaan beertii o dhan walow dacaa haddii uu sheegto xayfal khaarisi ninkii qiyaasay beerta xadgudubkiisa hadduu sheegto aw haladahu ama khaladkiisa hadduu sheegto bimaa yabcudu waxay fog tahay in lagu khaldamo lam yuqbal la aqbali maayo aw mase bimuxtamalin waxay suuragal tahay in lagu khaldamo ayuu sheegtay qubila waa la aqbalaya fi asaxi wadka asaxnimada badan wuxuu sheegay mualif halkan qofkii maaliga ahaa ee beerta iska lahaa ayaa wuxuu sheegtay in beertii kharsiga lagu sameeyey ee la qiyaasay ee inta ka soo go'aysa uu ninkan khaariska ama xisaabiyaha ah uu qiyaasay in beertii ay ba'day oo ay halaagsantay waayahay sabab qarsoon inay ku halaagsantay sababta qarsoon waa maxay waa sida ka sida xatooye kale waa la xaday wil beertii ayaa la goostay waaba laga xadayba beartiiba waxba igama soo hadhin ama sabab muuqatuu sheegtay inay beartii ku ba'day oo sababta muuqata maxay noqon kartaa sida maalan oo kale xariiq dab aw bardin ama qabow hamadaay ama waaba la dhacay beartii oo waxa weeye niman tuugo oo budhcada ayaa beartii boobay sudiqa biyamiinihi waxa weeye waa lagu rumaynayaa dhaartiis maadaama qofkani uu yahay qof amiin ah waxa weeye eh, in sababka ay ku halaagsantay waa lagu rumaynaya waaya haddii haddaba sabab daahir ah uu sheego sababka daahirkana la garanayo inay caam tahay sabab daahir oo caam ay tahay la tuhmaysaninna markaa oon la tuhmaynin dab buu sheegay dabkana waa la garanayaa qofkana qof aamin ah yani laga shakisan yahay qof macnaha shak ku jira ma ah waa qof aaminoo lagu kalsoon yahay marka lama dhaarinayaba xataa in la dhaariyo oma baahno waaya haddii sababkii daahirkaa uu sheegtay aan la garanayn dab baa beertii qabsaday buui oo beertii way gubatay dabkaana lamaba garanayaba markaa waxaa laga dalbanayaa markhaati inuu keeno markhaati keen baa leeya beertii inay gubatay waa koow marka labaad waa la dhaarinayaa inay yacnii e, beertii oo dhan ay ku baaba'day waxaa weeye dabkaas eeg waxa la iskugu daray markhaati iyo dhaar markhaatigana waxaa laga rabaa inuu ku sugo waa w sababkii daahirka ahaa ee la garanaynin ee ahaa dabka marka labaadna waa w wuxuu ku dhaaranayaa inay beertii ku baaba'day ee waxa weeye dabka asagaa uu sheegtay maxaa yeel waxaa suuragal ah in yani beertii wax uga hadheen baa suuragal ah oo beertii inu wada gubanin haddaba toddoba mas'alaa meeshan ku jirta toddobada mas'alo haddaan soo koobno mar waxa weeye sabab maba sheegayaba qofkii laa yadkuru sababa marna waxa wey sabab buu sheegaya sababku waa sabab qarsoon marna wuxuu sheegayaa sabab muuqda oo aan la ogayn cumuumkiisa inuu caam yaha aan la ogeyn laa yuclam cumuumu marna waxa weeye sabab daahiruu sheegaya sabab muuqata oo inuu caam yahay la og yahay laakiin nankii baa laga shakiyey afartaa suuro waxaa loogu rumaynaya dhaartiis afartaa suuro dhaartiisaa loogu rumaynaya haduusan sabab sheegin iyo hadduu sabab qarsoon sheego iyo hadduu sabab daahir ah sabab muuqata u sheego laakiin cumuumkeeda aan la ogeyn iyo haddii uu sheego sabab muuqata oo cumuumkeeda la ogyahay laakiin laga shakiyo saddex sababoodoo kalena way jiraan oo ah in sabab daahira uu sheego la ogyahayna inay caam tahay laga shakinina aan laga shakinin markaana qofki aan la tuuhayn marka ayada sudiqa bilaa yamiin dhaar la'aan baa loo rumaynaya ka labaadna waxa wey sabab daahir uu sheegay sabab muuqata lamana ogo sababtaas inay caamta isla markaana waxa weeye waxaa laga dalbayaa inuu markhaati keeno kadibna waxaa loogu rumaynaya dhaartiisa inuu ku halaagsamay arrinka u dambeeyana waxaa weeye inuu sheego qofkii sabab daahir ah laakiin waxaa la ogaya inuu been sheegayo markaa qowlkiisa lama milicsanayo wuxuu idhi haddii uu qofkii maaligaha uu sheego in ninkii beerta gamiday ama xisaabiye ama qiyaasay inuu jawr sameeyey oo xadgudub use oo ka exday ama u khaldamay yani wuxuu ninkan beertii intay ahayd in ka badan buu sheegay oo uu qasday buui waa jawrkaas waa xayf ama wax yar buu ku daray ama wax badan buu ku daray adugu xun buu ku daray buui qiyaastii suu sheegay ma ah sax ma ah beertii siduu ku xisaabiyey ma noqonin buui dulmi buu igu sameeyey ama wuxuu ihi wuu khaldamay muuna u qasdina wuu khaldamay khaladkaana wuxuu sheegay wax ay markaa suuragal aysan ahayn inuu ku khaldamo qofkii wax badan buu sheegay maalan meeshii beertu ka soo ga'aysa wuxuu idhi lix boqol iyo conton kiilo ayay beerteedu eh, toddoba boqol iyo conton kiilo ay ahayd kanna wuxuu sheegay buu idhi kun iyo shan boqol oo kiilo labanlaab buu sheegay dee suuragal ma intaasu khalad inuu ku khaldamo qofkii waa laga yaabaa inuu khaldo kiish ama kiish iyo bar iyo wax la mida waxyaaba yarka waa la khaldi karaa laakiin inuu intaasoo khalad u galo oo meeshii toddoba boqol iyo conton kiilo ka noqonaysa inuu dhaho kun iyo shan boqol oo kiilo uu ku qiyaaso markaa waa baciid khaladkaasi lama aqbalaya marka labada suur hadduu ninkii daalim ku tilmaamo lama aqbalaya ila ninkan cadli u ahaa hadduu dhaho ninkani waxaa weeye khalad wuxuu sameeyey weynna laga aqbali maayo laakiin hadduu sheegay khalad yaroo macquul ah muxtamal ah suuragal ah yani wuxuu ihi wuxuu ku daray soddon kiilo wuxuu ku daray konton kiilo waxyaabahaas kale uu qofka uu khaldami karaa yani khalad intaasuu iman kara marka waa la aqbalayaa intii uu sheegtana waa laga ridaya maxaa yeele waa qof aamin ah marka dacwadiisa waa loo rumaynayaa والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على